أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فالله سبحانه وتعالى وكتابkiisa noogu cadaynaya bini aadamkan waxa uu abuuray arrintaa ilahay aad buu noogu sharaxay oo ayada maaragtay bini aadamka loo abuuray waa noo sheegay wuxuu allah yihi subxaanahu watacaala wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun wama aanan abuurin bu allah yiri yani saqalaynka uma abuurin jinniga iyo insiga ilaa liyacbuduni inay caabudaan mooye keligay cibaadatu llahi waxdahu bilaa shariik waa gaayat lwujuud alinsaani yani ujeedadii bini loo abuuray waxay ahayd allah keliya inuu caabudo nebiyadana waxaa lala soo diri jiray oo dadka lasala ula imaan jireen arrintaa bayaankeeda ula imaan jireen وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني horta ma anaan dirin bu allah yidhi rasuul ilaa inaan waxyoonayna mooye xaqiiqada ah laa ilaha illaa ana ilah ma jiro aniga aan ahayn ee facbuduuna iyo caabuda keliga iyo caabuda wuxuu kaloo alla yidhi walaqad bacanaa fi kulli ummati rasuulan an icbud llaha wajtanibu daaquut ummad walba waxaa laga soo bixiyey baa la rasuul loo diray oo lala diray fariin ahayd an icbudullah allah keliya caabuda wajtanibu daaquuta daaquudka ka fogaada mushrikiinta allah wuxuu yihi wamaa umiruu lama farin ilaa liyacbudullah inay allah caabudaan mooye mukhlisiina lahu diina xunafa wayuqiimu salaata wayuutu zakaata wadalika diin lqayim arrintaas markaa ujeedadii nebiyada allah lala soo diray bay ahayd inay dadka baraan inay allah keliya caabudaan marka qofka hadduusan fahmin marka wax cibaado la yihahdo hadduusan cibaada waxay tahayba garanayn ma garan karo risaaladii rususha ay wadeen inta ay gaarsiisan tahay arrintooda ma ma garan karo maxaa yeelay maxaa lagu abuuray in allah keliya caabudin nabigiina maxaa lala soo diray inuu dadka u bayaamiyo allah keliya in la caabudo in la caabudo marka haddadan garanayn islaamkiiba ma garan kartid wax lagu badbaado iyo wax lagu khasaaro ma kala ma kala saari kartid marka cibaada marka la micnaynahayo macnaheeda luqad ahaan waxa weeye gaayatu tadaluli walkhuduuc bali waa isdullayn iyo hogaansamid gaayadeedii wey meesha ugu dambeysay wey qofkiiyo hogaansama oo dullooba wey cid ka sarraysa oo ka awood badan u hogaansama u dullooba wey dullanimadaasan waxay ku muqan kartaa uu horreeya waxa wey daacadii wey hadduu ikhtiyaarkiisii ka tago xorriyadiisii iyo madaxbanaanadiisii o dhan meel dhigo oo ciddaa ka awooda badan wax allaale wax la timaado oo diyaar u noqdo inuu fuliyo wax allaale wixii loola yimaado samee la yidhahdaba uu samaynayo wixii ka jooglaya ka joogayo waa caabudahayaa waa u duleysaya marka waxyaaba markaa isaga la amrayo iyo waxyaaba laga reebhayaa anwaac badan bay yeelan karaan waa kala duuraan karaan laakiin qofka addoonka ah oo cibaadada la yimid waa midka ikhtiyaarkiisii iyo istiqlaalkiisii madax banaanidiisii oo dhan meel dhigay wey oo macnaha cid ka awood badan oo rumaysan yahay inuu ka awood badan yahay u hogaansamay wey marka u hogaansamay haddana ku darsaday inuu haddana jecel yahay oo dee raalli ku yahay macnaha raacitaankaas uu raalli ku yahay qalbiga maarata xaggiisa oo raalli ka yahay inuu raaco oo amarkiisaas uu raacayaba jeclaan ay la socoto maana marka waxaa la isfaray marka waxa weeye cibaadada marka allah inuu khaalis yeelo aan cibaadadii allah meel kale lala aadin wey qofki intaa la yimaada wuxuu la yimid arrintii ilaahay u abuuray oo ahayd wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduuna cibaadii qofkii intaa laga waayana waa laga waayay wixii loo abuuray jadadii loo abuuray wuxuuna noqonaya asxaabuuljaxiim kuwa naarta gelaya insha allah noo sheegay arrintu marka laleeyahay tawxiid iyo shirki marka laleeyahay oo ambiyada allahna tawxiid bay noogu yeerahayeen shirkina waa naga reebahayeen dadkiina waxay u kala saareenba muwaxidiin kuwa allah waxidahaya iyo kuwa allah u shirigyeelahaya loo kala baxay waxa la waxidahayo ama yani shariiga loo samaynahayo waa cibaadadii oo qofna allah subxaana watacaala waa cibaadadiisii hogaansamidiisii iyo baacadiisii allah keliya u midaynayaa oo allah keliya yani u duloobhayaa ka amar qaadanhayaa u hogaansamhayaa kaasi waa muwaxid markaas waa waxiday waa mideeyey muxuu mideeyey cibaadadiisii buu mideeyey duloobidulnimadiisii maarata maanaa duloobidiisii iyo hogaansamadiisii ayuu midayo waxa way hal jiro ayuu uhogaansan yahay oo allah keliya arrimihiisa o dhan ugu hogaansan yahay wax walba allah buu celinhayaa qofna waa shariik yeelay cid aan alla ahayn buu uhogaansan yahay oo u duloobahaya qaabo badan buu ugu duloobahaya ama waadacaya ah amaradiisii o dhan bu diyaariyo inuu fuliyo oo wuxuuba u yahay qof heegan oo wax allaale wixii la faro samaynhaya oo aan u celinayn kitaabka ilahay muwaafaqsanya mise muwaafaqsana waa caabudahaya markaas waxa wey waa dulo waa dulaysan yahay ikhtiyaarkiisii uu ku duloobay isagaa raacay qarno waxa weye in allah lagu nagu duloobahayaan karaamadii bay iska qaadahayaan dulinimay muujinayaan calaamadaha lagu duloobay muujinayaan uu sujuudahayaan uu dawaafahayaan xoolay u kala hayaan waa baryahayaan uu yeeranayaan iyo gargaaday bu ohanay anwaac oo cibaadada wey waxyaabahaas o dhan qaababka marka cibaadadu eh, waa badan yahay laakiin waxaa muhiima in la ogaado wax macnaha la midaynayo oo qofkan muwaxidka ah ama muslimka oo hogaansamay arrinta ula yimi waxa weeye cid kale uusan uhoggaansanayn oo hoggaansinkiisii oo dhan buu mideeyo hal meel buu ku xiray allah keliya una ku hoggaansan midna waxa weye meelo kala duwan buu hoggaansan yahay allahna waa u hoggaansan waxa la arkay inuu tukanayo oo u soomayo ayrkiina waa u hoggaansan yahay oo intaasoo amaro ilahay raalli ka ahayn buu makhluuq ku adeecahayaa oo qaar baa haddii la yidhahdo magaaladaasoo dhan baabi baabiinahaya waa madaxda saa u fulinahaya ana oranay ilahay baa iga xarimay wax kastoo loo xalaalayo kitaabka ilahay xaraam ku ah madaxdaasay ku ixtiraamayaan qaar badan baa raalli ku ah inay fuliyaan marka qofkaasi waa qofka shariiga yeelahaya oo allahna subxaana watacaala wax uga hogaansan ayrkiina wax uga hogaansan way qofku marka uu la yimaado marka tawxiidka oo allah subxaana watacaala cibaadadiisa o dhan u mideeyo keligii uu macnaha ka amar qaato oo adeeco keligii uu sujuudo keligii uu baryo keligii uu tala saarto nooc walba anwaac cibaadada ah oo duloogida ah oo allah keliya ugu duloobo allah siga hogaansado qofka markaba qofka liibaanaya adduunkai akradaba qofka shariika yeelahaya oo cidaan alla ahayn caabudahaya bimacnaa adeecahaya oo amaradii ilahay khilaafkooda ku adeecahaya qofkaasa qofka khasaarahaya weeye oo naarta loo abuurayba wey arrintaa marka tawxiidka waa arrintaa weyn arrimihii lala imaanahay nabiyada la imaanayan bay ugu horreysay wuxuu allah yihi wamaa umiruu ilaa liyacbudu llah wax kale lama amrin ilaa maahan inay allah caabudaan yani mukhlisiina lahu diina iyagoo ukhaalis yeelahaya diinka daacada ukhaalis yeelahaya xunafaa noqonahaya oo keyrkii o dhan kasoo leexanaya wayuqiimu salaata wayuutu zakaata salaadana la imaanayo toosinahaya zakadiina la imaanayo intaa un baa la amray wadalika diin qayim diintuusa noo midaadale wuxuu kaloo alla yidhi wamaa umiruu lama amrayo ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye ilaahan waaxidan ilaah mida inay caabudaan mooye laa ilaha ilaa huwa ilah kalena ma jiro isagaan ahayn subxaanahu camaa yushrikuun allah baana ka nasahan waxa ay la wadaajinayaan oo la timaayaan marka marba qofka hadduu allah keyrka caabudahayo wuxuu caabudahayaa ilaah aan allahin bu caabudahaya isagoo ama ilaha u bixiyo ama awliyaha u bixiyo ama awowaha u bixiyo ama shiikha u bixiyo wax kasta u bixiyo marba hadduu caabudahayo ida allahin ilah waxaa balayihada almacbuud wey kan la caabudahayo wey bixaqin oo bibaatil ama xaq ha lagu caabudo ama baatil ha lagu caabudayo macnaha waxa weye magacyada la bixinhayaa xaqiiqooyinka waxba kama bedelhayaan oo qofka hadda hadduu iska cabahayo khamradii magaca kalena ula baxo ilahay agti wuxuu ka noqonayaa qof khamre cabahayuu noqonayaa noqon maayo qof wax kala cabahaya sidaa daraaddeed arrintii shirkiga ahayd oo cibaadatu hayrillah ahayd qofka hadduu la yimaado hadduu haddii ahaatay islaam u bixiyo ilahay agti shirki bay ka ahaanaysaa oo islaam ahaan mayso maa arrinta marka arrinta oreysa oo lala soo diray ambiyada allahna waa mida midda lagu badbaadahayo o lagu liibaanayo waa taas oo jannada dadka gelahaya waa dadka allah keliga caabudi jira weeye oo xunafaada ahaa wey hadduu qofka allah cidan ahayn u hoggaansanaan jirina ilaahay subxaana watacala wuxuu sheegay jannada laga xarimay inahu man yushrik billahi qofka allah la wadaajiya waxa la wadaajina waa maxay allah iyo cid kale wax ka dhexaysiiyey waxa uu ka dhexaysiinaya waxa wey waa isaga hoggaansamidiisii wey wa allahna wax ugu hogaansan yahay keyrkiina wax ugu hoggaansan yahay allahna waxba ugu dulaysan yahay keyrkiina waxba ugu dulaysan yahay qofka sidaa yeelahaya la yidhi waman yushrik billahi qofka alla u yeela inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu caleyh aljanna allah baa ka xarimay jannadii wa ma'waahu naar hoygiisuna naar weeye wamaa lidaalimiina min ansaar aalimiintuna yeelan maayaan wax u gargaaraya balahi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi allah dhaafi mahayo in loo shariig yeelo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa intaas wixii ka hooseeyo ka sokeeyana ciduu doona u dhaafayaa waman yushrik billahi qofka alle la wadaajiyana oo cid aan alla ahayn u hogaansamana faqad dalla waa lumay bali dalaalan baciidan baadi fog babaadiyoobay bu alla wax allaale wuxuu camal samayn jiray waxba kama jira hayaan oo wax allaale wuxuu cibaadooyin la imaan jiray oo ilaahay subxaana wa tacala cibaadaad ula yimid wixii xataa ikhlaas uusa sameeyey waa laga baadi'inhayaa oo allah wuxuu yihi lain ashrakta layaxbadanna camaluka walatakuunana min alkhaasiriin haddii aad allah la wadaajisid kayrkii oo la caabudid camalkaagu waa baaba baaba'ahayaabuu allah yihi waxaa ma ahaanaysaa min alkhaasiriin kuwa khasaare baa noqonaysaa isbal illaaha facbud wa kun min ashaakiriina allah keliya caabud oo shaakiriinta kamid noqo baa laayidhi qofka marka uu ku dhawaaqahayo laa ilaha ila allah markuu leeyahay oo laa ilaha ila allah inuu rumeeyo uu sheegayo arrintaa lasoo sheegayo tawxiidka ah inuu ku dhaqmi doono uu ballan qaaday oo wuxuu uga toobad keenay arrintaas oo shahaadada markuu shahaadanahay wuxuu kasoo toobad keenay shirkiga uu kasoo laabtay oo allah wuxuu yihi subxaana watacaala fain taabuu hadday toobad keenaan wa aqaamuu salaata salaadana toosiyaan wa aatawuu zakaata zakadan la yimaadaan fa ikhwaanukum fi diini markaabaa diinta walaalatihiin taabuudaa marka waxa wey tooba mina shirki wey shirkiga laga soo noqonayo wey marka ilaah ma jiro oo mid la aabudo ma jiro wax suldaan leh oo awood leh oo loo diloobi karo oo wax ku qaban kara ma jiro ilaa allah mahana marka la leeyahy waxaa la socota waxa weeye macnaha ay xambaarsantahay waxaa kamid a ah amar oo ah allah keliya in la caabudo keyrkiina aan la caabudin maxaa yeele qofkii hadda xanuunsan oo u wax daaweye raadinaya hadii la yidhaaho kanina waa dabiib oo daktar weeye kanna ma aha la yidhaho macnaheed waxa weye kanna uta kanna ha utagin wey bani aadam walba marka waa baahan yahay oo qofka bani aadamka ah faqiirnimu dareemaya naftiisi waxa wey isaga gacan uma jirto goor laga qaaday maoga risqigii uu ku noolaa waxa weye wuxuu gacan ku hayo ma ahna waa wax imaanahaya oo markii la rabaa laga qaadayo biyaha uu ku nool yahay waxa wey erka ku xiran yihiin marna waa imaanaya mar waa soo degdegahayan mar waa kasoo daahayaan wuxuu dareemaya banaadamku marka inuusan keligii taagnaan karin ee awood uu ubaahan yahay ku tiirsan yahay maxaa yeelay dhulkiibuu ubaahan yahay geedihii u ubaahan yahay hawadii hawadiibuu ubahan yahay roobkiibuu ubaahan yahay kulligoodna wax isagu abuura abuuri karoo la imaan karo ma ah marka bani aadamku dabiicad ahaan buu adoon yahay waa baahan yahay cabdi wey ilaah ma aha kamil maaha marka bani aadam bani aadamku marka dabiicadda sidaa ahayd oo raadinhayo fidr ahaanba raadinhayo meel uu ku tiirsan yahay maadaama uu daciif yahay yani fidr ahaanba abuuristiisiiba waxa way bani aadamku mid wax dalbahaya wey meel uu ku tirsan yahay sanad buu raadinhayaayo isku xoojiyo oo ilahay subxana wataala wuxuu inoo sheegay xataa kuwan asnaamta caabudahaya alla keyrka caabudahayay waxay doonahayeen wax xoojiyay doonahayeen watakaduu min duuni illahi aalihatan liyakunuu lahum cizan ilahy samaysteen allah iska hibaanay siday cizo ugu noqdaan oo awood ugu noqdaan waitakaduu min duuni illahi aalihatan lacallahum yansaruuna si loogu gargaaro ilahay usamaysteen samaysteen qasad bay lahaayeen marka bani aadam oo dhan baa dabeecad ahaan waxa weeye waa faqiir waa muxtaaj wey waa baahanya isagoo saas markaa oo dalbahaya meeshii uu caabudi lahaayo oo ku xirmi lahaa oo maarata baryi lahaay oo markii dhibaata timaado uga argagixi lahaa markii la yidhi allaha ku abuurayna waa ilaah hayrkiina ilaah ma aha macnaheeda waxa weye allah subxaana wa tacaala u argagax oo markii dhibaato kuu timaado isaga bari oo isaga waxa wey caabud isaga isuduley isaga usujuud isaga utuko oo arrimaha cibaadaadka o dhan oo isduleyntaada o dhan ba xagga allah ujeesta wey eyrkiina aday kula mid yihiin oo wixii alla ka saaray o dhan waa adigoo kale waa addoomo waxba ha ku caabudin wey manaha marka laa ilaha illa allahu marka lais amrahayo nafyi isbaatkaa wadataa waxa weeye amar iyo nahyina waa wadataa oo icbud allaha walaa tushriku bihi shay-an bay wadataa ani icbud llaha allahna caabuda wajtanibu daaquuta daaquudkana ka fogaada marka fahm weyn oo maxaa jira macnaha ku jira macnaha kelmada laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah qofku marka uu yihaahdo wuxuu ka xoroobhayaa cid walboo la adeeci jiray cid walboo laga amar qaadan jiray cid walboo laga baqi jiray cid walboo la rajayn jiray buu ka beri noqonaya allah subxaana watacaalana cibaadaadkaas o dhan buu ula tahaysanhayaa dadkii marka arrintaa loogu yeeri jiray oo mushrikiinta ahaa nebiga markii loo diray alayhi salaatu wasalaam ereyga inay yidhahdaan waa diideen maxaa yeelay waxay garanahayeen waxa ay kelmadaa wadatay garanayeen waxay lahaayeen macnaha kuwa ay caabudaan bay lahaayeen oo malaaigtii macnaha caabudahayeen waxay lahaayeen maa nacbuduhum uma caabudayno ilaa liyuqaribuuna ilallahi zulfa malaaigtii isu dulaynahayeen waxbay u biraynayeen waa baryahayeen waa tala saaranayeen marka malaaigta maadaama ay saas u hayeen oo dhagax bay u qoreen oo asnaan bay u qoreen oo magacyadooda ku magacaabeen marka waxay garanahayeen laa ilaha ila allah hadday yidhaahdaan cid danboo la caabudi doono cid danboo loo hogaansami doono cid danboo la baryi doono inayn jiri doonin markaabay diideen waxay yihahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cijaaban bi arrinta arrin lala yaabo weyn meelahyadii mid kasoo reebay bay yidhahdeen sidoo kale waxay garanahayeen cid aan la ahayn inaan laga xeer qaadanayn oo shareeco iyo dastuur aan ahayn kan allah inaan la qaadan doonin sidaa daraaddeed nin baa nabiga weydiiyey alayhi salatu wasalaam wuxuu yihi dadku maxaad ugu yeeraysaa markaa wuxuu yidhi laa ilaha illa allah markaa wuxuu yidhi hada amrun takraahu lmuluuk arrintan waa arrin boqoradu necab yihiin maxaa yeele boqoradu waxay rabaan in la abeecay doonahayaan amarkooda wax kastaba ha ahaadee in loo hoggaansamo la fuliyay rabaan allahna wuxuu doonayaa isaga keliya inuu boqor ahaado meliki melikilnaasi buu isku tilmaamay boqorka dadka inuu yahay marka laba boqor mid raac wey ama waxa weeye allah subxaana watacaala boqor ka dhigo oo raac oo boqorrada kalo dhan ka xorow oo ka bax ama waxa weye rabbigaa u shariig yeel oo addoon macnaha boqorka ku noqdo oo addoon adeec weye marka laa ilaha illa allahu markii dadka loogu yeerahayay iyaguna qaarkoodna ay diidahayeen qaarna rumaynayeen waxa laysku haystay waxa weeye yaa loo hogaansanahaya wey yaa loo duloobaya yaa loo hogaansanahaya wey ee layskuma haysan yaa kownkaan abuuray dad ba hadda waxay isu malaynaya inay ashahateen oo laa ilaha illa allahu la baray iyagoo caruur ah haddii laakin la yihahdo maxaa loola jeedaa laa ilaha illa allah waxay kuleeyihiin waxa weeye hal ilaah baa jira laba ilah ma jiraan hal ilaah baa jira maxay oo jeedaan samaawaadkan hal ilaah baa abuuray dhulkaana hal ilaah baa abuuray yani oo dadkan iyo dhulkan iyo samaawaadkan kulligood hal ilaah baa abuuray laba ilaah ma abuurin saddex ilaah ma abuurin afar ilah ma abuurin bay ka wadaa intaa isagoo sheegaya wuxuu umaleeyaa intaa inaa shahaadadiis ku ansaxday ma qofka ma ashaadan maxaa yeelay intaa uu sheegay oo uu gartay samada iyo arlada iyo waxa ku dhex jiroo dhan hal ilaah inuu abuuray garashada iyada ah gaaladiiba waa lahaayeen oo way garanayeen abujahl baa garanayay abulahab baa garanayay yani fircawn baa garanayay way garanayeen gaaladii o dhan baa garanaysa allah inuu koonkan abuuray marka yaa idin abuuraya biliya allah bay ohanayeen walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalard layaquluuna waxay odhanhayaan khalaqahum alcasiiz alcaliim walain sa'altahum haddaad weydiisid man khalaqahum iyaga yaa abuuray layaquluuna allah bay ohanayaan allah baana abuuray bay odhanayaan marka qul liman ilardu haddaad tirahayd ba layihi qul waxaa tiraha liman ilardu waman fiihaa yaa iskale dhulka iyo wax dhexdiisa ah sayaquluuna waxay ohanaya lilahi allah bay odhanayaan qul waxaa tirahdaa man rabu samaawaati sabci wa rabu lcarshi alcadiim sayaquluuna lilahi bay odhanayaan sabadaas sabada ayaa iska rabbi u ah carshiga weyn leh allah bay odhanayaan saas bay allah u garanayay qul waxaa tidhahdaa man yarzuquku min asamaai waalardi yaa idinka qoodiya oo risqi idinka siiya samada arlada ama yamliku samca walabsaara maqalkii araggan yaa iskale oo haya waman yukhriju alxaya min almayiti ka nool yaa kasoo saara midka meydka ah wayukhriju lmayita min alxayi waman yudabiru lamra arrimaha koonka yaa dabirahaya fasayaquuluuna allah bay ohanaya allah wey ka oo risqiga loosoo soo dejinaya faqul afalaa tattaquun fadalikum allahu rabukum alxaq famaada bacda alxaqi ila dalaal faana tusrifuun marka intii gaaladii horeba cilmiga ay lahaayeen keliya qofka ka fahmaya laa ilaha illa allah weli maa shahaadan mana fahminba wax loogu yeeray waxa weye laa ilaha illa allahu dadkii hore iyagoo garanaya macnaheeda ku dhawaaqi jireen islamka soo geli jireen iyagoo markaa tawxiidkooda u saxan yahay oo islaamnimada asalkii usaxmay haddii salaad looga bilaabo oo tahaaro looga bilaabo waxba dhiba ma lahayna waxa weye shareecadii ilaahay markaa baranahayaan salaadii baranayaan sakadii baranaya xajkii o kale soonkii baranaya taasiha ka dhashay waxa weye tawxiidkii inta laga lumay ba haddana diintii wa markii la baranayo waxaa laga bilaabahaya kitaabu ahaara kitaabu ahaara laga bilaabahaya salaadii baa haddana la baranahaya sikadii baa la baranahaya qofkii aan garanaynba laa ilaha illa allah waxay tahay oo allah u sharig yeelahaya baa baranaya shareecada ilahi fahamkaas marka khaladka wuxuu ka yimid waxa weye asalki islaamkii oo aan la garan weye laa ilaha ila allahu waxay ahayd ma garan dad haddii la yihahdo ayaan abuuray allah oranaya yaa dhulka abuuray allah ohanaya cirka yaa abuuray allah ohanaya roobka yaa keenay allah ohanaya qoraxda dayax yaa abuuray allah ohanaya baa nabigu wuxuu la yimid laa ilaha illa inay yidhahdaan kaasi oran waayeen oo diideen waa oran waayeen maxaa yeelay laa ilaha illa allah micnuhu haweeye in aan cid aan alla ahayn la caabudin an icbudullaha wajtani udaahuud wey macnaha inaan loo hogaansamin wey hogaansamidii oo yani hogaansamidii wey waxa la isku hayo allah keliya u hogaansama oo cid kale ha u hogaansamina allah keliya u dullooba cid kale ha isu dulaynin intaa wadainta laisugu yeehay iyaguna waa garanaya inay meelo badan u hogaansan yihin madax bay leeyihiin oo dhulkan ku hogaaminaysa oo boqoray leeyihiin oo xeerar bay leeyihiin awooyaal ay kusoo dhaxleen oo ilaalinahayaan oo la wanaagsan bay leeyihin waxay leeyihiin makhluuqaad allah ka sokeeyo oo ay leeyihiin allah bay nooga soo shafeecahayaan oo ay markaa wax u qalahayaan oo ku kulmahayaan oo qafrigiisa ictikaafahayaan fariisanayaan oo khayr ka rajaynayaan oo barakaysanayaan ba waxyaabahaas o dhan baa jiray marka sidaa daraadeed bay laa ilaha illa oranayeen maanta lakin waxaa jira maadaama aan laa ilaha illa waxay tahay aan la fahmaynin oo khalad laga fahmay oo loo malaynayaba koonkan hal ilaah baa abuuray inay sheegayso yaa mushrikiintii o dhan maaragtay ay shahaadanhayaan oo laa ilaha illah oranahayaan iyagoo gaaladii hore waxay samayn jireen samaynhaya oo quburihii dul fadhiya oo addoon baryahaya ama barakaysanhaya u safraya xoola u qalahaya oo u yeeranahaya ah, markii baddu maara dawlad kula xumaa oo addoon u yeeranahaya gaaladii hore ilahay wuxuuba sheegay markay badda iyo meelaha khasarta marahayaan waa ilaawi jireen aalihada yararkaa oo dhan allah kaliya baryi jireen yani faidaa rakibu fi fulk dacaw llaha mukhlisiina lahu diin baa laha allah bay horta ukhaalis yeeli jireen baryada yani marka ay dhibaato weyn timaado allah bay u barax tiri jireen baryada oo oh, u duloobi jireen lakin markay dhulka yimaadaan bay u shirg yeeli jireen waidaa masakum duru fi lbaxri balla man tadcuuna ila iyaah falama najaatum ila lbari acradtum wa kaana insaanu kafuran baa laha kuwaa laakin badda korkeedii markay dhibaato ku timaado makluuq bay u yeeranayaan marka iyagoo mushrikiinta hore sidaa uga daran oo waxay samayn jireen oo mushrikiin ku noqdeen ba la yimid bay haddana ereygii ay diideen laa ilaha illana yihahdaan sababta waxa weeye laa ilaha illa hudaanba waxay umalaynayaanba inay amraysaba oo u sheegayso in koonkan hal ilaah abuuray arrintuna sidaa maba aham khaladka u weyn weynoo balaalku meesha ku jiro maanta halkaas wey maba la garanba maaragtay kelmadii lagu islaamayba waxay tahayba ma ay garanba maanta maxaa lagu islaamay marka waxaan islaam ahayn bay umalaynayaan in lagu islaamay shirki bay umalaynayaan inuu islaam yahay dadka marka waxay ubaahan yihiin laa ilaha illa allahu in loo micneeyo oo laa ilaha illa allahu la baro waxay tahay qur-aanka o dhan baa fasirahaya wama umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diina xunafaa wayuqimu salaata wayutu zakaata wadalika diin lqayim wama umiruu ila liyacbuduu ilaha waaxida laa ilaha illa huwa subxaanahu camaa yushrikuun qul ya ahla lkitaabi tacaalow ila kalimati sawaain baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shayan walaa yatakida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah fain tawallow faqulu shhaduu bianna muslimuun واعبdوا اللaha وlaa تشhركوا bه شhayئa قل تaعاaلوا أtl ma حرم ربكم علaيكم anlا تشhركوا bه شhayئا aayaadkaas o dhan ba inoo sheegaya وqضىa رabka anlaa تacbudوا ilا إyah وبالوالدين إحساn anlaa tacbuduu ilا iyahu daas wey waxa la iska raba in ilxukmu ilا للahi amara anlaa تacbudوا ilا إyah dalika diin اlqayim walaakina aktara naasi laa yaclamuun marka laa ilaha ila allahu waxay ahayd dadka berimayn inuu allah keliya kownkan abuuray oo dadka allah keliya abuuray oo cerka allah keliya abuuray ma ahayn waa yaqaaneen intaas gaalada o dhan baa yaqaanay abujahl iyo abulahab iyo waa yaqaaneen laakin laa ilaha ila allah waxay na baraysay waxay ahayd cid aan la ahayn in laga amar qaadanayo oo laga shareeco qaadanayo cid aan la ahayn inaan maaragtay loo argagaxayn dhibaatada timaado oo la baryahayn oo laga gargaar dalbay oo aan wax loo biraynay oo la kala saaranayn oo laga baqayn oo la rajaynay wey taas bay macnaha laa ilaha illa na baraysay macnaha taaba marka dadna ku muslimiin oo muwaxidiin bay noqdeen oo hanafaa bay noqdeen oo allah bay u leexdeen allah keliya ka amar qaataan amar walbo amarka ilahay khilaafsan waa diidayaan qof walbo amarada ilahay aan ku socono ma adeecayaan oo daaquud way ku fogaanayaan anicbud icbudullaha wajtanibu daaquud daaquud marka la micnayn waxa weeyaan la qof walba addoon walba xadkiisi dhaafay wey oo noqday mid la raacsan yahay ama la aabudahayo la baryahayo noqday wey ma oo raalli ka amaa marka daaquudkaas in laga fogaado waa nabiyada ilahay laga diray nimanka madaxda ahoo kitaabka ilahay dadka hogaaminay kulligood daaquudkaabay gelahayaan oo qof iyaga raacsan ma ashaadan weli weli ma ashaadan oo nebiyaasha ilahay waxay ka ohanayeen fataqu llaha waadiicuunii walaa tudicuu amra lmusrifiina aladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun allah ka baqoy adeeca amarka musrifiintana adeecina aladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun baaquudkii laga fogaanahayeyna waa kuwaasoo kale wey marka arrintaa qofkii sidaa aan u ogeyn oo ay ku cusub tahay inuu aada isaga baaro oo ogaado bal shahaadada sal waa shahaatay maxay tahay ama macnaheedu waa maxay ama waxay iga reebayso waxay amrayso waa maxay inuu qofku yihahdo arrin aada u muhiima wey maxaa yeele aakhiradaada waa ku xiran haddii aakhiro lagu soo saaro oo lagu daro dadkii gaalada ahaa adigo isu malaynaya inaad muslim tahay arrin khatara wey ilahina waa sheegay dad badan inay ku imaan doonto arrin aan filanay wabada lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun baa layi wabada lahum waxa u daahiray ba layi min allahi alla xagga uga soo baxay maa lam yakunuu yaxtasibuun waxayan filanahayn baa kusoo baxay ba layi marka dad badan baa macnaha kadsoon oo ilahay wuxuu yihi gaalada badankoodba waxay u lumeen iyagoo isu malaynaya inay hanuunsan yihiin inahum itakaduu shayaaiina awliyaaa min duuni illahi wayaxsabuuna anahum muhtaduuna waxaynu isu malaynahayeen inay hanuunsan yihin ba layidhi qof walba marka caqli caqlile waxa wey maadaama adduunkan u ogyahay usan joogayn wa ka socdo war arrintaa la sheegayo inuu iska hubiyo maana war iska huda arrintaa maana arrintaa iska hubiyo laa ilaha illa allahudan aad tiri wax miyay ku amraysaa hadday wax ku amraysa waa maxay waxay ku amraysa wax ma kaa reebaysaa waxay kaa reebaysaase waa maxay haddii macnaha iyadii ay wax ku amrayso waxna kaa reebayso waxay ku amraysa waxay kaa reebaysa alla imaan weydidna waxba ku anfacaysa akrama oo qof ashahaatay ma noqonaysaa kuwii ashahaatay oo dhab u ashahaatay oo la yimid waxay la amraysay waxay ka reebaysana ka tegay ma la mid noqonaysaa isku meel ma gelaysaan mana arrimahaas o dhan qofka caqligana waxaa loo baahayay inuu iska fiiriyo oo macnaha uu aada u baaro waa mustaqbalkiisi runta awey waxaad arkaysaa iyadoo dadku ay wax mustaqbal u yaqaaniin adduunyada tan loo ku eg oo qofbaa intaa wax baranayo mustaqbalki raa inaa wanaajiyo mustaqbalka uu sheegayana mustaqbalkii runtaa ma ah waa adduunkan noloshiisii qayb ka mida weeyo iyada laftigeeda marki waktigaa la gaaro mustaqbalkaana kasii horeeya oo adduunyada markay dhamaato aakhira loo gudbaaya wuxuu leeyahay qofku markaan duqoobaha rabaa nolosha aan ku noolaado markaad duqoodid xadowsi gudbaysaa markaas mustaqbalka umtanka halkaa wey ma marka halkaa in laga fakera waanka ilaahay subxaana watacaala dadka wuxuu kula xisaabtami doonaa waa kitaab hawe ma aha iyo ra'yigooda iyo dandigooda ma aha haddaa wax walba qofku uu daninayo khayr daninayo khayr baan ilahu malaynayo ilahu inaan hanuunsanaan malaynayo ilahu muslim aan isu malaynayo ilahu inaan mumin aan isu malaynay qofna laga yeeli maaye waxa weeye mumin iyo muslim adduunka laguga caddeeya inta jiro haddaad adigu baari weydo kitaabka ilahay baran weydo akrin weydo raadin weydo cilmi dalbi weydo cilmigii aakhiro ilaahu waa isla fiicnaayo muslim baan ahay ama ilahu waxa la yidhi muslim baa tahay ama ilahu waxa la yidhi mu'min baa tahay wax ay kuu qabanayso male wuxuu allah yidhi subxaana wa tacaala ina dana laa yugni min alxaqi shay-an buu ilah yidhi danigu xaqa waxba kama tarooba ilahy malahu xaqa waxba kama bedelayo am lilinsani ma tamanaa dadkan waxa u sugnaaday baa l wuxuu tamaninayo falilahi alaakhiratu walulaa aakhira iyo tan horeba adduunkaba allah baa leh baa layi tamanigaaga lagu qaban maayo ilah waxaan u malaynahaya rajaynahaya inaan jannada gelahayo ilah waxaan u inaan muslim ahay ilah waxaan umalayna mumin ahay lagaa yeeli mahayo adduunka intaad joogtay kitaabka ilaahay baa lagu caddeeyey waa maxay mu'min waa maxay muslim mushrik waa maxay shirki waa maxay ilahay muxuu noo abuuray ilahay muxuu naga doonayaa waxaasoo dhan adigoo nool ba adduuntan baa lagu adkayay adigaa baran waayey adigaa raadin waayey adigaa maarata ogaan waayey dhannigaa waxba ku tirmaayo tan kale waxaan kaloo dadka waxba tarin ilaa oo dadku saas bay oran jireen waxba ku tirmayso oo dadkao dhan hadday wax oran jireen sharci ay khilaafsan sharciga ilahay lama bedelahayo ilahay runtiiba hor udan ku xisaabinayaa walwasnu yawmaidin alxaq maalinta miisaanka xaqa weeyaal xaq baa wax lagu miisaami doonaa dadka ilaa adeeca badankood waaba la iska reebeyba ilahay wuxuu yidhi wain tudic aksara man fi lardi haddaad adeecid baa dadka badankii arlada kor inta kor saaran intooda badan haddaa jeedi yudiluuka can sabiili illahi jidka alla waa kaa luminayaan in yatabicuuna maba raacahayaan ila danna danni bay ku socdaan iyo male wa in hum ilaa yakrusuuna waa kuwa maxmal awaalahaya baa layihi xaqiiqo kuma sugnaa oo waxa weeye macnaha ee dadka badankii kitaab ilaahay kuma hadlayaane dannigoodii ra'yigoodii say ula agtahay bay sheegahayaan la layihi kitaabka allah inta ku hadlaysa oo kitaabkii run u turjumaysa oo kitaabki wixii ku yaalay cadaynaysa waa dad yar baa ilah yidhi وqليl min cibaadihi shakuur bu alla ila اladiina aamanuu وacamiluu صaalixaati وaqaliilu mahum waana wax yar bu ilah yidhi inta allah iimaanka siiyey oo acmaasha samaynaysaa wax yar weeya bale walaakina akar الnaasi laa yuminuun walo allah yidhi subxaana watacaala wamaa aktaru nnaasi walow xarasta bimuminiin dadka belankii ma ahan ba la yidhi kuwa alla rumaynahayaa layidhi si walba haddaa ugu dadaasha wuxuu kaloo yidhi wamaa yu'minu aktaruhum billahi ila wahum mushrikuun badankood allah rumayn maayaan inay mushrikiin iyagoo ah rumeeyaan mooye rumayn maayaan oo iyagoo allah keyrka caabudahayaan ee haddana allah waa rumayn oranayaan ama waxyaabay allah ku rumaynayaan sida jiritaankiisa garanayaan oo kale ku rumaynayaan waxaa imaan karta marka su-aal ah nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay tirar imaan oo lagu badbaadahayo oo markuu malagu weydiiyey uu yihi faakbirnii mal iimaan markuu yihi rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayi wasalam al iimaan waxaa weeye bu yihi an tu'mina billahi inaad allah rumaysid وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره arrimaha marka qofka haduu la yimaado oo allah rumeeyo oo nebiga rumeeyo akhre rumeeyo oo malaaigta rumeyo kitaabka hoosoo badbaadi maayo arrintaa waxa weye waa xaq oo qofku waa badbaadahayaa laakiin waxaa laga lumayba an tumina billahi fahamkeedii baa laga lumay sida laa ilaha illa allah fahamkeedii looga lumay fa an tumina billahi waxaa loola jeedaa baa laga lumay an tu'mina billahi markii gaaladii laga dalbaayay iyagoo allah jiritaankiisa garanaya oo yaa idan abuuray markii allah ohanaya erka yaa abuuray allah ohanaya roobka yaa keen allah ohanaya markii loogu yeeray allah rumeeya la yihi fa aaminuu billahi wa rasuulihi la yidhi oo rumeeya la yidhi allah iyo rasuulkiisa la yihi allah iyo rasuulkiisa rumeeya markii lalahaa waxaa laga doonayay tawxiid bay ahay inay allah keliya caabudaan oo keliya ka amar qaataan keliya adeecaan keligii isu dulleeyaan wixii kaloo ay caabudi jireen oo adeeci jireen oo isu dulleyn jireen oo dhanna ka tagaan arrintaa iyadaabay ahayd wixii marka iimaanka ah lagu kala tegahayay maxaa u daliila hadii la yidhaha waxaa u daliila aayadda ku jirta suuratu mumtaxina ilahay markuu noo sheegay ibraahim usu inay nooga sugan tahay iyo waladiina macahu iyo nebiyadii la socday oo dhan nebiyadii macnaha micisa ahaa macnaha la caqiidada ahaa zamankiisaba ha joogaan kulligood waxay yidhahdeen id qaaluu liqowmihim qoomankooda waxay ku yidhahdeen inaa buraa'aau minkum wa mima tacbuduuna min duuni illah annagu idinka beri baan idinka nahay iyo waxaad caabudaysaan min duuni illahi allah shukidii kafarnaa bikum waa idinku inkirnay waxaad sameeyeysaan wabada baynana wabaynakum alcadaawatu waalbagdaau abadan dhexdeenana cadowtooyin iyo ismaaciil ayaa ka daahiray xataa tu'minuu billaahi waxdahu ilaa aad allah keliya rumaysaan ilaa aad allah keliya rumaysaan bay yidhahdeen gaaladu marka allah waa yaqaaneen yaadan awreed allah ba ay oranhayeen nabiyaasha o dhan maxay yihahdeen ibraahim iyo ambiyadii o dhan maxay yidhahdeen isticlaan mayno ilaa aad allah keliya rumaysaan bay yidhahdeen rumayntaa laga rabay marka waxaa weeye oo mufasiriinta oo fasirayaan waxa weeye inay allah keliya caabudaan bay ahayd an yacbuduuhu yufriduuhu bilcibaada inay allah keliya an yuwaxiduuhu wayufriduuhu bilcibaada inay allah waxidaan oo cibaadada u khaalis yeelaan oo wixii la caabudi jiro o dhan ka tagaan taabay ahayd oo tafsirada marka halkaa loogu laabto waa maa maxay macnaha an tu'mina billahi markaasaa garanaysaa tawxiidkii wey waxaa kaloo u daliila ilahay wuxuu yidhi falamaa ra-w bacsanaa gaaladu markay arkeen baaskiyagii oo ciqaabtii ilahay kusoo degatay qaaluu waxay yidhahdeen aamanaa billaahi waxdahu waxaan rumaynay allah keligii keligii baan rumaynay markii horena waxay lahaayeen aji'tanaa linacbud allaha waxdahu ما الله شيء أنا أبنا نوصي دورنا هي الله شيء أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ما واحد نوحي بسائنا نعبد نوحي أبيال عبد جرين الصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا naga أنا inaan ka tagno ما wixii oo ku amraysa macnaa inaan ka tagno maa yacbudu aabaa'una saad u inkirahaye wamaa naxnu bitaariki aalihatina can qawlika ilahyadii kama tegayna oranaye laakiin baaska ilahay markuu yimid maxay yidhahdeen aamanaa billahi waxdahu allah keliyaan rumaynay wakafarnaa waan ku kufrinay bimaa kunaa bihi mushrikiina wixii aan mushrikiin ku noqonay oo allah aan la samaynay oo aan la caabudaynay o dhan waan ka beri noqonay bu yidhaha falam yakun yanfacuhum iimaanuhum iimaankoodaas waxba uma tarayn ba layi lamaa ra-ow baasana marka baaskay arkeen sunat allahi alatii qad khalat fii cibaadihi wa khasira hunaalika alkaafiruuna halkaana waxaa ku khasaaray gaaladii buu ilahay yidhi marka iimaanka marka gaalada laga rabay oo iyaguna ay garanahayeen rumaynta laga rabay taabay ahayd inay ku kufriyaan waxay allah la wadaajinahayeen wakafarnaa bimaa kunaa bihi mushrikiin arrintaasay ku dhawaaqeen laakin maxaa la yidhi falam yakun yanfacahum iimaanuhum iimaankaas waxba uma tirayn ba la yidhi iimaanka ay la yimaadeen marka an tu'mina billahi waxdahu bay marka hore diidahayeen macnaha cibaadada in alle loo khaalis yaray diidayeen markay ku dhawaaqeenna waa mar ciqaab ilahay soo degatay oo markaas waxba u tiri mayso dhawaaqaayo iimaanka marka waxba uma tarahayo fircoon ba wuxuu yidhi aamantu anahu laa ilaha ilaa aladi aamanat bihi banu israa'iila wa ana min almuslimiin waxbana uma tarin al'aana waqad casayta qabla wa kunta min almufsidiin ba bal marka an tuumina billaahi marka iimaanka oo allah hala rumeeyaa la yidhi iyagoo allah dadku yaqaaniin inuu jiro oo koonkaan o dhan abuuray oo dadka abuuray oo irsaaqaayo waa waxaa loogu yeeray iimaan oo waxaa la yidhi aaminu billaahi baa la yidhi allah rumeeya la yidhi allah rumeeya nabigu ugu yeeray keligii rumeeyaa la yidhi yani keligii rumeeya baa la yidhi keligii rumeeya waxa weeye waxaan kaloo a u rumayseen ay awood leeyihiin oo wax tari karaan oo la baryaayo oo wax loo biraynaayo oo la cukuufayo quburahoodan ka taga wey kuwa kale aad u malaynaysaan daacadooda inay maslaxa tahay oo khayr tahay oo madaxda ahoo ilaahay khilaafkiisa iyo amarkiisa khilaafkiisa ad ku adeecaysaan ha laga tago bay ahayd maana ha laga tago allah keliya hala rumeeyo oo daacadiina hala khaalis yeelo keligii halaga amar qaato keligiina halaga boqo keligiina hala rajeeyo keligiina hala jeclaado bay iimaankaas baa laga doonaya marka an tu'mina billahi marka la leeyahay la isugu yeeraysaa weye dadkii waxay u qaybsadeen marka mu'miniin waa kuwa allah keliya caabudhaya aan u shirg yeelayn iyo kaafiriin kuwa macnaha allah keyrka caabudhaya iyagoo haddana qirahaya allah inuu jiro allah inuu irsaaqhaya oo qirahaya dee haddana allah ka caabudayaan oo waa gaalada maana kuwana waa kuwa munaafiqiin la yidhaahdo oo iyagu daahirkooda waxay raaceen kuwii iimaanka sheegtay oo tawxiidka sheegtay bay raaceen oo tawxiid bay daahirsadeen islaamnimay daahirsadeen hase ahaatee waxay qalbiga ka jecel yihiin kuwii kale weeye maanaha gaalada ahaabay qalbiga ka raacsan yihiin iyagayna la xukun yihiin aakhiro oo alunaar wey adduunkana mu'miniinta iyo muslimiinta ay la xukun yihiin oo waxaa lagu xukumahayaaba dad muslimiina inay yihiin maadaama ay qarsanahayaan gaalnimadoodii arrimahan kalena marka oo nabigu sheegay alayhi salaatu wasalaam oo qur-aankana lagu sheegay oo allah in la rumeeyo rasuulkana la rumeeyo ama rususha la rumeeyo malaaigta kitaabka la rumeeyo kulligood waa isku xiran yihin dadkoo aan weli islaamin oo gaalo ah baana loogu yeerahay oo qofka allah keliya caabud marka loogu yeero allah rumee waxaa loo jeedaa allah keliya caabud keyrka ha caabudin allah keliya adeec keyrka ha adeecin weye ee ma ahan allah inuu koonkan abuuray garo maahan rasuulka markuu rumeeyana qofku wuxuu rumaynayaa ninkan inuu yahay nin allah soo diray oo lala soo diray iimaan lala soo diray allah in la rumeeyo oo la waxido way isku xiran yihin marka oo rasuulku dadka wuxuu uga rasuul u noqday waa fariintaa u sido weeye oo tawxiidkaa wey oo dadka ugu yeeraya allah keliya in la caabudo ugu yeerayo buu rasuul noqday in ana ilaa nadiiran wa bashiirun wax kale ma aya nadiir iyo bashiir baana jannadana dadka ugu bashaaraynaya allah waxidaya naartana waa uga digahaya oo naar inay soo socoto sheegaya fa inii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid marka rumaynta rasuulka waxaa la socotaa rumaynta malaaigta la socoto maxaa yeele rasuulka malag baa u imaanaya waxyi baa u imaanaya oo rasuulku waa nin waxyi uga imaanaya xag allah wey looga soo khabraayo ilahay malag usoo diraayo wey aliman bilmalaaika marka la socota rumaynta rasuulka tan kale rasuulku wuxuu leeya anigu nadiir baan ahay oo beenaya day cadaabin shadiid buu sheegahayaa cadaab soo socda ayaan kasoo horumaray oo idin kaga digahayaa marka rumaynta rasuulka waxaa la socota markaa rumayntii bilyawm alaakhir baa la socota maana saasay isku xiran yihin qofka hadduu allah u shariig yeelo oo allah cidaan ahayn oo caabudahayo oo amarkiisii shareecadiisii raacayo tii ilahay inta ka tago ama cidaan alla ahayn hadduu ka baryaayo wax ilahay keliya awoodo sida kuwa baryahaya dad ay awliye umalaynayaan awliye ama ha ahaadaan ama yay ahaanin iyaga marna baryaba uma banaana oo qofka hadduu awliye ahaayo ilahay u dhawaana ilahay waa u naxariisanaya jannu gelinaya laakin kii baryahay naar buu gelinaya mushrig weeye oo qofkaasi baryada tan waxa weye waa duloobid iyo hogaansamid wey waxaad ictiraafaysaa kale inuu kaa sarreeyo kaa awood badan yahay oo waxaadan karin u karo oo waa sharo marisay wey taasna allah keliya iska lahaa allah kiya iska lahaa keligana u dulooday baa la doonaya marka qof allaale qofkii arrimaha samaynayay oo ilahay khayrka baryahaya oo argagaxaya ama shareecadii shareeca ku dhaqmahaya oo tii ilahay ina ilaawahayo ka tegaayo o aan raadinayno oo barane qofkaas waxa weeye fariintii nebiga lala soo diray oo dhan buu inkirsan yahay wey mushrik baa la yidhahdaa hadduu maanta dhan ku aadaamayo maxamedun rasuulullah laga qaban maayo maxaa yeelay maxamed wuxuu rasuul ku noqday arrintii uu la yimid oo dhan waxba kama aad soo qaadin waad khilaaftay wey ilahay baad u sharigeys yahuudda hadda waxay leeyihin muuse aan rumaysannahay nabiguna wuxuu yidhi naxnu axaqu bimuusa minkum annaga muuse idinkaga xaqle buu yihi maxaa yeelay muuse arrinta uu la yimid hadda ma haysaan way idinku annaga hayna wey yani ciisa bay sheeganayaan nasaaraduna nabiguna wuxuu yidhi ana owla naasi biibni maryama ciise anaa dad uxiga buu yidhi nabigu yihi alayhi salatu wasalaam maxaa yeelay ciisa wuxuu la yimid allah keliya in la caabudo iyaguna ma hayaane ilahay keyrka caabudahayaan ciisay ba caabudahayaan oo ciisa u yeeranayaan oo ciisay baryahayaan sidaa daraaddeed wixii ciise la yimid way ka tageen maxamedna arrintuu la yimid haddii laga tago waa sidii oo kale hadduu maanta odhan maxamed rasuulullahi leeyahay hadhowna kumanihii uu baryahayo aadahayo leeyahay muraad baan rabaa gelis iyo awlaadis iyo caafimaadis leeyahay ama waxa weye qawaaniin kale qaadanayo dimuqraadiyan nahay iyo ishtiraakiyan nahay uu leeyahay xeerar iyo qawaaniin degsanayo oo ninkii diin ilahi ku dhaqmahayaba neceb yahay kaasna waxa weye hadduu weligii ku aadaamayo maxamedun rasuulullahi waxba laga soo qaadimayo sababto waxa weye rasuul allah wuxuu ku noqdayba waa fariintii uu keenay risaala loo soo dhiibay fariin baa loo soo dhiibay ahayd an icbud allah wajtanibu daaquud laa ilaha illa allah baa lala soo diray arrintii laa ilaha illa baad baadiisay waxba kama haysid wey sidoo kale qofka haduu aakhiro beeninayo aakhiradaas rumaysnayn rasuul allah baan rumaysnay laga yeeli maayo maxay rasuulku nadiir booye aakhiruu dadka uga digahayay cadaabka jiro uga digahayay hadduu sidoo kale malaa'igta uu beeniyo rasuulkii ma rumayn karo maxaa yeele rasuulku waaba ninka malagga u yimid weeyo loo soo diray haddaaba malaa'ig ba aadan rumaysnayn o waxay rumaysnayn kitaabka ilahina ma rumaynaysa weeye oo kitaabkan waxa weye malaggii baa keenay oo nebiga u keenay wainahu latanziilu rabbi alcaalamiina nazla bihi ruuxu lamiinu calaa qalbika litakuna min almundiriin bilisaanin carabiyi mubiinin bu ilahay ayagoo marka saas isugu xiran yihiin qofkii alle u sharig yeelaa rasuulna ma rumayn aakhirana ma rumayn qur-aanna ma rumayn qofkii waxa weeye rasuulka allah beeniyana allahna ma waxidi karo malaa'igna ma rumaysna aakhirana waxba laga soo qaadi maayo wax walba ha sheegta sidoodu rabo sheegashada bani aadamku bani aadamku run iyo been baa u furanta intuu adduunka joogo hadal baa u furan ilaahay ikhtiyaar buu siiyey qofku wuxuu doona ku hadlahayaa qaar baa waxay gaareen inay yidhahdaan annagaaba ilaah meesha ka a ah, macana maa calimtu lakum min ilaahin gayri wamaa rabbulcaalamiin buu fircawn lahaa ana rabbukum alaclaa hadal ma ufurhin been waxay rabaan ba sheeganayaan gaalnimo meesha u daran bay sheegi karaan oo ku hadli karaan imaan ayaan lahayn bay sheegan karaan oo yahuud iyo nasaaradi maxay lahaayeen naxnu abnaa ullahi wa axibaa'uhu carruurtii allah iyo kuwii jeclaa baan nahay bay lahaayeen lan yadkula aljannata ilaa man kana huudan aw nasaara jannada geli maayo ilaa qof yahuud ah ama nasaara a maaana bay yihahdeen wa qaaluu kunuu huudan aw nasaara tahtaduu yahuud iyo nasaara noqood waa hanuunaysaa bay yihahdeen yani jannada annagaa iskale bay yihahdeen maa lan tamasana naaru ilaa ayaaman macduuda bay yihahn maalmo yar unbay bay naartuna taabanaysa haddaan naari galno wax yar bayna taabanaysa bay yidhahan ummad wanaagsan baa naayo waana laka soo saarayaa bay yidhahdeen waxaas oo dhan ay sheegasho ah lagama qaban waxaa la yidhi waxaa ku tidhaahdaa lastum calaa shayin waxba kuma sugninin oo min addiin ah xataa tuqiimu tawraata walinjiila ilaa aad oogtaan oo toosisaan oo siduu ahaa ugu dhaqantaan tawraat iyo injiil iyo wamaa unzila ilaykum min rabbikum qur-aanka ilahay soo dejiyey taasa marka waxay tahay miqyaaskii wey dadku inay hanuunsan yihin lusan yihiin sida kitaabka ilahay u qaataan baa laga qaadanaya haddii kitaabka ilahay noloshoodaba usan xukumin oo aan loo noqonaynba wax walboo dhaca iyo mushkilo midda ugu weyn hadday dhacdaan kitaab ilahayba layskula noqonaya maraajic kale iyo qawaaniin kale ama ha ahaadaan qawaaniin gobol ama qawaaniin caalamiya ha ahaadaan ama qawaaniin maaragtay qaarad qaaradaha kamida leedahay ha ahaadaan wax kastaba ahaadaan marba kitaabka ilahay waxaan ahay hadii loo laabanayo oo marjicooda ay kula baxayaanba kitaabka ilahayba usan ahayn kitaabka ilahay dadkaa ma rumaysna haddayn kitaabka rumayna nebina ma rumayn allahna ma rumayn sidaa daraaddeed ilahay wuxuu yidhi qaatilu ladiina laa yuminuuna billah nimankii sheeganaya inay allah xigaan oo abnaa ullahi waaxid ba isku tilmaamayay waxaa la yidhi laa yuminuuna billahi bal allah ma rumaysnaa qaatilu ladiina laa yuminuuna billahi la dagaalama bali kuwa allah aan rumaynayn walaa bilyawmi alaakhir aakhirana aan rumaynay walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuulahu aan xarimaynin wixii allah rasuulkiisa xarimay walaa yadiinuuna diin alxaqi diinta xaqa aanaan diinka yeelanayn oo ilahay u hogaansamaynin si xaqa oo kitaabkii aan raacay min aladiina utu kitaaba kuwa kitaabada sitaalay kitaabana waa sitaan haddana laa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluhu allah iyo rasulkiis waxay xarimeen xarimi maayaan kitaabana waa sitaan waa la siiyey xataa yucdul jizyata can yadin wahum saaqiruun marka sheegashada dadka lama fiiriyo waxaa la fiiriyaa miqyaaskii ilaahayna siiyey kitaab buu wax ku fiiriya kitaab baa muraayad ah yani qofku yani wax walba oo maaragtay uu sheeganayo haddii la siin lahaa waxa weye wax hagaagi lahaa ma lahan macna yani hawadoodaba xaqu raaci maayo xaq baa jira maarata wax miisaamaya walow itabaca alxaqu ahwaahum la fasadat samaawaat walard alaya soomaadka arlada waa fasaadi lahayeen qofkii ilaa wanaagsan wanaagsanay wanaagii waa caadiga kitaabka ku yaalla waaye waxaa laga helo waxaa laga helo waxaa laga helo wey yani haddaad wanaagsan tahay waa inaad allah keliya caabudaysid allah keliya ka amar qaadanaysid kitaabka ilahay keliya ku xukumo marjic kale aadan lahayn wey haddii intaa lagaa waayo waxa wey allah rasuulkiisaba ma rumaysnin weligaa sheego waxba ku tiri mayso danigaana lagu qaban maayo waxba ku noqon maayo wey taas waxaa kaloo lamid ah shubha kale oo dadba waxay yidhahdaan oo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam alislaam waxa weeye shahaadatu an laa ilaha illa allah wa ana muxamada rasuulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت man استطاع ilayhi sabiilan حديث saas sheegaysaa jirta man marka anigu laa ilaha ila allahuna waan iri maxamada rasuulullahina waan iri salaadina waan tukadaa soonkana waan soomaa xajna waxa weeye awood uma lihi zaka awood uma lihi ama waan zaka waan dhibay oo waa xajiyay inta waa oran karaa qofkii ma marka saas aniga marka muslimnimada waa tam taas marka waxa weye qofku wuxuusan weli fiirin shahaadatu an laa ilaha ila allah shahaadatu an laa ilaha illa allah yahuudi waa oranayeen waxba lagama soo qaadin waa waa burinhayeen oo laa ilaha ila allah mid la caabudo ma lahan markay leeyihiin waxay caabudhayeen culamadii bay caabudhayeen oo ilahay wuxuu yidhi itakaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah culamadii bay rabbiye ka dhigteen bale marka maanta kuwaan islaamka sheeganaya laa ilaha illa lahu markay yidhahdeen culamadii rabbiye kama dhigane jaahiliintii bay rabbiye ka dhigteen way ka darnaadeen yahuuddii maxaa yeelay yahuuddu axbaar baa la yidhi axbaar waa ninka cilmiga badan oo kitaabka xambaarsan wey ruhbaanna waa kuwa cibaadada ugo-ay labadaba waa lagu sirmi karaa nin kitaab ilahay akrinahayo sita iyo nin cibaadada meel ugo-ayo soon iyo salaad ku jiro raahib ah waa lagu sirmi karaa haddana labadaas markay khaldamaan oo aayadda khilaafkeedii sheegaan bay raaci jireen ba la yidhi saas bay rabbiyo uga dhigteen ba la yidhi subxaanahu camaa yushrikuun ba alla yidhi wamaa umiruu ilaa liyacbuduu ilaahan waaxidan hal ilah baana la faray ba la yidhi ilahayna marka ugu sharig yeeleen subxaanahu camaa yushrikuun baa la yidhi gaala lagu tilmaamay marka haddii ninkii culimadii baadilka ku raacay culimaduna wax badan oo ka xaqa kuu sheegaan bay meel laga yaaba inay ka khaldamaan culimadii qaladkoodi qofkii garanhayay oo ku raacay isagoo og inay qaldameen kan ku raacay ixtiraam shiikha ixtiraamayo ama jeclaan uu shiikha jecel yahay ku raacay haddii uu gaaloobay oo rabbi samaystay ninka raacaya mid aan kitaabka ilaahay waxba ka ogeyn oo mid madooda allah ku yaqaan ku yihahdo kala ah waxba ka garanay kitaabka ilaahay oo waxa weeye xeer macnaha odayaal ay dejiyeen ama xeer oo gaaladii kasoo bartay oo gaaladii yahuudiya nasaaradii waxay soo xarxariiqeen qaatay oo haddana wax walba ka hadlaaya xataa ka hadlaaya tasawirkii oo haddana ka hadlaaya dadkaan xagee ka yimaadeen haddii rabaan ka hadlaaya oo daayeer baan ka nimid haddii rabaan odhanaya qofka waxaa ku dhaqmaaya ma gaaloobahayo dadka odhanaya dad in lala weeye maxay ku gaaloobeen yahuudiya nasaaradii ilahay wuxuu yidhi culimadii axbaartii rubaantiiba arbaaban min duunilahi ka dhigteen walmasiixa bnu maryama ciisena rabbi bay ka dhigteen ciise waxay uga dhigteenna waa beryahayeen weye laakiin culimada iyo waxay rabbi uga dhigteen nebigaa fasiray alayhi salatu wasalaam inahum axaluu lahum alxaraam baa xaaraantii u xalaaleeyeen waxaramuu calayhim alxalaala xalaashiina waa ka xarimeen fatabacun waa ku raaceen markaa fa tilka cibaadatuhum cibaadadooda waa sidaa marka marka laa ilaha ila allahu marka la leeyahay hadal sideedaba maaragtay la ma jiro majrubalanku way ogyihiin hadda xaqiiqada wixii xaqiiqa a marka la sheego dhaqan bay leedahay xaqiiqo walbaba oo xaqiiqo walbaba dhaqan bay leedahay waa la ogyahay qofku markuu hadda yihahdo dabku waxbuu gobaa markuu leeyahay maxaa ka imaanaya inaan dadkii gacanta lala gelin baa ka imaanaya way og yihiin qofkii gacanta lagalaa caqli leeyihin way doqon way leeyihin aqli ma lahan bay ohanaya markay leeyihin biyaha lagama maarmo biyuhu waa daruuri waa xaqiiqa ay ogaadeen maxaa ka imaanaya biyihii marka in lagu xisaabtamo oo meel aan biyo lahayn aan la degin oo weligeed biyihii lagu laga fikray noqonaysa maana maxaa yaele xaqiiqo la ogyahay wey qofka hadduu marka ogyahay allah cid aan ahayn koonkan inuusan ilaah ka ahayn oo awood lahayn oo boqor ka ahayn hadduu rumaysan yahay maxaa ka imaanaya marka inuu boqor ka dhigto isagu jundi noqdaa imaanayso amarka ilahay keliya utaagnaado amarkana usan raacin amarada kaloo dhan diido oo mid walba ilahay isla simhayana nabcaado cadow ilaahay u arko maxaa yeele allah waa isla simhaya oo xaqi ilahay buu sheeganaya anaa wax amrahaya buu leeyahy aniga hallay raaco buu leeyahy raacidana allah baa iska lahaa raacidda allah baa iska lahaa ittabicuu ma unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min dunihi awliyaa uma jacalnaaka calaa shareecati min alamri fatabichaa walaa tatbic ahwaa aladiina laa yaclamuun bal itabaca aladiina dalamuu ahwaahum bigayri cilmin faman yahdi man adala allah wama lahum min naasiriin waman أضل ممن اتبع هواه بغير hudan min allah in allaha لا yahdi القوم الظالمين marka allah sidaabu itibaac waan raahayaa isaga in la raaco ballantana waxay ahayd banaanka dhulka markii la keenay ballantii ilaahay aadam uu u waxay ahayd faima yaatiyanakum minii hudan faman tabica hudaaya kii hanuunkayga raacay falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun saasa ilahay subxana wataala kula ballan wixii hanuunka raaca waa liibaanahayaan wixii raaci waayana waa khasaarahayaan buu ilahay kula ballanay marka islaamnimada marka la fasirayo waxa ugu horeeya shahaadatu an laa ilaha ila allah waa inaan allah marka loo shariig yeelin waana maxameda rasuululahi rasuul allah maxamed inuu yahay wey maxamed marka waa in laga qaato sida allah loo caabudi lahaa sida daraaddeed waxa la yidhi islaamku labada asal buu ku taagan yahay mid waxa weye an yucbad allaha waxdahu allah kaliya in la caabudo midna waxa weye an yucbada in allah la caabudo oo lagu caabudo bishareecati nabiyihi shareecadii nabigiisi lagu caabudo oo allah in loo duloobo oo loo hogaansamo keligii haddana sidii isaga loo caabudahayey oo loogu hogaansamaayeyna maxamed in laga qaato sala allahu alay wasalam labada asal bay ku taagan qof walba labada laga ama mid lagalayahay layahay waxba laga soo qaadi maayo eray afka laga oranayana qofna kuma badbaadayo wuxuu noqonaya qof been sheegaya bal kasoo gaad qof khamradii cabaayo maarata daldalaya haddana oranaya khamrada ma cabo khamre cabi mayo khamre cabi mayo isagoo le khamradiina cabaya maxaa laga soo qaadaya qofkaas macnaha wuxuu ku darsadayba waxa weeye yani khamre cabidii jees ku darsaday macnaha jees bu ku darsaday istihzaa buu ku darsaday qofkan marka laa ilaha ila allahu markuu leeyahay oo haddana ilah uu shargeenahayo oo cid kale ka amar qaadanayo ama waxa weeye kor fadhiyo makhluuq oo u yeeranayo oo qof waa hore qoruun hore dhintay mar sida kuwa cabdilqaadir jilani aweys ugu yeeranaya oo baadidii kalunta ugu yeeranhayo o kale shirkigaa ku jira waxa weye shirkigana waa samaynhayaan ereygii diidahayana waa ohanayaan shirkigana waa samaynhayaan ereygii diidahayna waa ohanayaan siyaas bay ku darsadeen waxa weeye saasa marka waxba looga soo qaaday laa ilaha ila allahu maxamada rasulla markuu yihahdo waxaa laga rabaa inuu allah cidaan ahaynna uusan caabudayn inuu ka amar qaado inu hoggaansanayn sida uu allah u caabudahayana maxamed uu ka qaadanayo shareeco qofku qofkusa u noqdo kitaab usoo noqdo kitaabo kale waa inuusan meesha keenin sidoo kale waxa wey qofkii bal hadda yihahdo anigu maxamed baan rumeeyey laakin qur-aan kuma dhaqmaaye kitaabkii maxamed kuma dhaqmaaye oo maxamed kitaabka lagu soo dejiye kuma dhaqmaaye tawraad baan ku dhaqmahaya hadduu yihahdo dadku waxay odhanayaan yahuud buu noqday hadduu yihahdo injiil baan ku dhaqmahayaan waxay odhanayaan kiristaan buu noqday bal iska daa wax kale haduu yihahdo aniga sabtida keliya ciid iyo jamcahu ima aha haduu yihahdo yahuud buu noqday baa la ohanaya haduu yihahdo aniga axadda ciid iyo jamcaha ima ahana sidoo kale krishtaan buu noqday la ohanaya waana hal arrin wey bal kasoo qaad marka haduu kitaabka o dhan meel dhigay oo tawraad iyo injiil wax kasii liita qaatay oo qawaaniin bani aadam soo dejiyay oo meesha keenay oo miiska keenay o yihi qanuun iyo dastuur bay noota kitaabka ilahayna uusan ufiirin inay waafaqsan tahay in kale kaas marka waxa xaggee xagee ka rumeeya marka maxamed ma rumaynin wey marka laa ilaha ila allahu iyo maxamed rasuululahi ba dhaqan bay leeyihin manhaj xayaad wey waa wada nololeed wey waxay imaanaysa cimrigaaga oo dhan inaan cida allah ka amar qaadan baa loo jeedaa amarka allah markaad qaadanaysana inaad ka qaadatid maxamed wey kitaab iyo sunna wixii uu la yimid inaad raacid bay noqonaysaa maa salaada iyo sikadii iyo xajkiina waxa weye waa kitaabkii aad rumaysay waxyaaba kamida wey maa kitaabka dhan baa laga rabaa inaad raacido wayuminu bihi wabimaa jiitu bihi marka laakiin arrimihi ugu waaweynaa baa lagu xusay si loo muujiyo macanaa arrimaha ahmiyadooda ma laakin jihaad baa laga rabaa birulwaalideyn baa laga rabaa wax badan baa laska rabaa takaliifa laska rabaa waxyaaba badan oo nawaahiyana waa laska rabaa in laga tago oo kulligoodba waxa weye muxaramaad aan loo dhawaan karin baa jira ma qofku marka intuu aakhiro odhan lahaa ilaahu inaan muumin ahay oo imaan la imid baan isu malaynahayay ama dadka waxay yidhahdeen sidaan weeye iimaanku ama ilaahu inaan muslim ahay baan isu malaynahayay ama dadkiiba waxay yidhahdeen sidaan weeye muslimnimadu iyiri intuu odhan lahaa inuu kitaabka ilaahay barto oo kitaabkaasa kow ee usoo laabto kitaabka ilaahay barto waxa uu amraayo wuxuu ka reebaayay xadiista nabigana barto waxay amrayaan waxay ka reebaayaan inta uu nool yahay ilaahay wuxuu siiyey yani dadka yani caafimaad iyo inba iyo maqal buu siiyey wax maqlayaan wax ku arkayaan caqliga wax ku kala garanayaan bu ilahay siiyey laakiin inta naarta gelaysa ilahay wuxuu yii kama ay faa'iidaysan wixii la siiyey walaqad dara'na lijahanama kaiiran yani in badan baan jahanama waa warnaalaya oo min aljinni walinsi ah jinniga insi ah lahum waxay leeyihin bay quluubun laa yafqahuuna biha quluub an wax ku fahmayn bay leeyihin walahum waxay leeyihin acyun indhay leeyihin laa yabsuruuna biha xaqa kuma fiirinayaan qolahum waxay leeyihin aadaanun bay leeyihin laa yasmacuuna biha wax kuma maqlaayaan bal aayadahan ay kuma dhegeysanayaan ulaaika kal ancaami xoolaho kale weeye yani waa soo foofahayaan adduunya marat see wax loo helaa iyo xaggee wax laga heli karaa bay maantuna ka hadlaayaan waa soo seexanahayaan masuux bay ka lahayaan xooluhuna sidaasoo kale weeye ooda laga qaadahaya waa soo foofahayaan waxbay soo cunayaan waa soo xiranayaan bal hum adaluba laakin la yidhi waa kasii lunsan yihiin bal xooluhu martabadoodii kama hoos dhicin kama hoos marin martabadii loogu talagalay inay xoolo ahaadaan baa ilahi ugu talagalay lakin iyagu inay insaan ahaadaan oo waa la karaameeyey rabbi waa keliya caabudaan oo cid kale caabudin baa loogu talagalay adduunyada tan waxaa loogu talagalay inay allah keliya ku caabudaan oo markaa janno u shaqaystaan baa loogu talagalay ee adduunyadii raadinteeda inay caqligooda o dhan qaadato oo juhdigooda o dhan adduunyadii raadinteeda ay qaadato ma ahan midii loo abuuray maa nolosha adduunkaa keliya qofka ka badan waaya ilahay wuxuu yidhi ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana kuwa aan rajaynayn la kulanka wa waraduu bilxayaati dunyaa noloshan adduunkana ku raalli noqday wadma'anuu biha ku xasilay iyadii waladiina hum can aayaatina haafiluuna aayadaha iyagana haafilka oo waxba ka ogeyn oo baranaynba ulaaika ma'waahum naaru hoygooda naar weeye bima kaanuu yaftiuun wuxuu kaloo allah yihi subxaanahu man kana yuriidu alxayaata dunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubqasuun ulaaika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar qofkii adduunyadan doonahaya baa layidhi adduunyadii waa la siinhayaaba allah yidhi waxbana laga dhimi mahayaa layidhi ulaaika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar waxaan naar ahayna aakhira malakuwaa baa layidhi waxaabida maa sanacuu fiiha wa baadilun maa kaanuu yacmaluun la baadinaya marka qofka adduunyadan ka badan waayo caqligiisii iyo maarata juhdigiisii o dhan adduunyadan uu noqdo xoolihiibuu la mid noqday ilaahay agtiina waxba kama noqonayo qiimo yeelan maayo waa kuwa naarta loogu talagalay baa layidhi qofku inuu insaan ahaado karaamo yeeshaa la doonaya kitaab ilahi inuu xambaaraa la doonayaa nebiga aan ku dayanay sidoo aad leedahay waan rumeeyey maxamedu rasuulullah cimrigiisii wuxuu ku dhameeyey waxa weye jihaad buu ku dhameeyey dadaal uu dadka ugu yeerahayay kitaabka allah oo la jihaadahayay kuwa kitaabka la qaadan waayey adigana adigoo oranaya maxamed wadadiisiigan hayaaba waxaa laga yaabaa gaaladii nabiga alayhi salatu salam uu la jihaadahayo o laynahaya inay kaa tahay ilahu yaa mar ku geeya wadankoodii aa ku noolaatid oo rooti a ka heshiyay yani gaaladii baa saa u raadinaysaa oo jeceshahay maha gaaladii baa ka weli yeelanaysaa waxaana leedahay maxamedu rasuulullahina waa ku aadaamaysaa waa been weyn markaa maxamed adiga rasuulnimo haddaa u rumaysan tahay arrimihii uu leeyihin waxay ahayd gaaladaha laga beri noqdo ina allaha bariun min almushrikiina wa rasuulah allah gaalada beri buu ka yahay rasuulkuna waa ka yahay baa limaa gaaladii marka beri uu ka ahaa rasuul ka beri noqday oo allahna ka beri noqday muminiinta nabiyadii o dhan ka beri noqdeen oo inaa bura-a minkum mima tacbuduuna min duun illah la yidhi adigii haddaad jeceshahay ka weyla yeelanaysa yaa markuu geeya ay kaa tahay bal inaad la jahaadid oo bal diin ugu yeertay oo diin ilaah uga kala baha iska wadaaya yaa markuu geeya si aad ula noolaatay hadday kaa tahay oo marka halkaas inaad yeelantay isu malaynaysa xaggee baad ka rumaysan tahay markaa maxamed inuu rasuul allah yahay waxaa kaloo la doonahaya inaad ogaatid arrimaha iimaanka ah oo lagu badbaadayo qofka hadduu la yimaado qofkii laakiin la imaan waayey uu malaynahayo inuu badbaadayo qofkaas isaga waxba u noqon mayso marka waan rumeeyey tusaale-aan qof baa wuxuu yihi maxamed rasuulullahi weye waan rumeeyey isaga keliyaana ka aban qaadanayayo wixii uu la yimid kitaab iyo sunno ah baan raacahayaa masalan yidhi hase aase kii musaylama alkadaab rumeeyey oo raacay wuxuu malaynayaa inuu walaalkiis muslim yahay oo jannada gelayo qofka marka qof lunsan weye macnaha inkastoo isagu uusan raacin musaylama alkadaab kii raacay buu la mid noqonayaa maxaa yeelay xaqa baatil waxa ka dambeeya waa un baatil un weeye hadduu yidhaha aan baa qur qur'anka kaliyan raacaya laakin kii qur'aanka ka tegay oo tawraad raacay ama injiil raacay ama qawaaniin keliya ka raacay hadduu umalaynayo walaalka muslim inuu yo badbaadaya rumayntiisii wax ka maqan yihin wey sidoo kale aakhiradiina waa sidaas kale hadduu isagu aakhira rumaysan yahay oo ka baqaayo kii laakiin aakhira rumayn waayo umalaynayo walaalkiis janno galaayo inuu yahay isagaa rumayntiisa wax ka maqan yihin sidoo kale hadduu leeyahy anugu allah rumeeyo uma sharig yeelahayo laakin kii uu shariig yeelay hadduu umalaynayo walaalkiis muslim oo isku darajaha yihiin oo janno gela ay u malaynayo rumayntiisa wax ka maqan yihin wy arrimaha marka iimaanka dho isku mid weya an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasulihi walyawmi al aakhir waxaa la doonaya inaad garatid inay yihiin arrimaha lagu badbaadayo qofkii ay ka maqan yihiinna uu khasaaray oo hal dariiq inuu yahay oo alle subxaana wa tacala loogu dhawaanayo marka dad badana waxaa jira tawxiidkii gartay oo iyaga naftooda ka ilaalinaya shirkigii hase ahaatee kuwii shirkiga sameynayay bay waxay umalinayaan walaalahood muslimiin oo ahlu janna inay yihiin kuwa marka qadarka tawxiidka ma ayan garan qadarka shirkigana ma ayan garan waxbana kama duwana kuwa macnaha shirkiga samaynaya sababta waxa weeye kii sameeyey hadaa u raali tahay oo inuu ku badbaadaya ad u malaynaysid adiga waa rumaysnayn wey maa arrintaa markii ilaah lagu baraarogaa wanaagsan qofka aakhira waxba uka rumaysay ilah saasaan u malaynaya waxa wey inta loona in la barto wey waxaa markii laydin cadaynaya laydin sheegayana wax dan oo laydinku wato ama muraad laydin kaleeya ma jirto waxaa la iska ridahayaa waajibkii weye ilaahay uu saaray qofkii diinta wax ka garanaya inuu caddeeyo oo rasuulka wuxuu yidhi balliguu canii walow aayatan aayad baa aata iga gaarsiiya bu yiri nabiga alayh isalatu wasalaam dadka kitaabka ilahay garanaya sheegi waayena ilahay wax u ballan qaadahaya macnaa inay malcuuniin noqonayaan in aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati walhudaa min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaaika yalcanhum allah wayalcanhum allaaxinuun ila aladiina taabuu ba alay waid akhada allahu mitaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuunahu fanabaduuhu wara'a duhuurihim washtaruu bihi tamanan qaliilan fabi'sa maa yashtaruun marka waxa weye waajib la iska ridaayo weye wax daran laguma wato qof isaga waxa weye ama ha rumeeya ama yuusan rumaynin isaga marka waxa way arrinta u taallaa hadduu rumaynayo hadduu beeninayo waman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur baa lahay inaa actadnaa lidaalimiina naaran daalimiinta naar baan ugu talagalay waadiyo ama ha rumeeyan ama ya rumayn intaa marka waxa weeye waa digniin dadka looga digayo khatarta macnaha hareerahooda ah ninkii laftiisa macnaha ka fikiraayo wanaag la doonayo inuu macnaha arrimaha ka digtoonaado hada balaagun linnaasi waliyundaruu bihi waliyaclamuu anama huwa ilaahun waaxidun waliyadakara ululaalbaab asalaamu calaykum waraxmatullah